bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii koo iyo labaatanaad ee ka mid ah kitaab الnikaax oo min alkhulci ah kitaab alkhulci baa inoo dembeeyey waxaa inoo soo socday fii ma اshtamala calayhi اlkhulcu min shawaa'ib اlcuquud khulci iyo caqdi kale oo isdhexgalay buu masaa'ilkooda soo waday sheekhu waxaa inoo dambaysay masalada ahayd marka walow qaala hadduu yidhaahdo طallaqtukii waa ku furay alaaan saddex baan kugu furay bialfin kun baana kugu furay faqabilad ay yeesho waaxidatan hal dalqad bay ogolaatay bialfin kunna inay ku bixiso hawshaas falasaxu waxaa weye wuquucu alaai saddexdiba inay dhacahayaan wa wujuubu alfin kunna ay u waajibaysa zawjki suurada masaladuna waa nin haddii markaa saddexdiiba islaantii ku qaba oon weli dalqad kale aysan ka faniinin marka fii ma shtamala calayhi اlkhulcu min shawaab اlcuquud hadda marka dallaqtuki bialfin waa caqdi xaggana haddee mucaawado weeye caqdi mucaawado lacag baad aragtaan iyo dalaqa la isdhaafsanay marka asax wuxuu leey wujuub اhalaaث saddexdu way waajibaysa waa wuxuu asaga uu haystay ee gacanta ku haystay liannahu yastaqilu bialaaqi ayib asagay markaa ka go'daa hawsha ayadaa kunkuna marka iyaday ka baxaysaa iyadaa taa ka go'da iyadaa khaas u leh go-aanka marka hadday hal dalqad ku aqbashay kunki uu soconhayaabuu asxuu leh maxaa yeelay ictibaarku waa maxay waxay ayada ka go'a waxa ayada ka go'a ayib oo eh, muxuu ahaayey oo kunka ah asaguna waxaa laga eegaya wixii asaga ka go'ahayey oo saddex dalqadood ah warkeedii ah waxaan ku qaatay kunkaasi saddex dalqadood itibaar ma lah ictibaar ma lah sidaasay u jeedaan wadaaddo iskumaysan khilaafin muhiimaddu waxaan la fiirinhayaa ciwadkii iskumaysan khilaafin ciwadkii oo ah kunka zawjkii iyo zawjadii iskumaysan maandhaafin mukhaalicii iyo mukhtalicadii iskumaysan maandhaafin saasaa marka loo xukumay asaxu saasuu leeyahy amaa tanna iskumaan dhaafine saddex baan kugu furay kun baana dhaafsaday iyo maye kunkii waan aqbalay laakiin dalqad baan aqbalay waxaa la leeyahay gabadhyahay waxa aad u adkaa reebtay xaq ooma lihid muqaabilkuna waa diidan yahay wain bada'a hadduu bilaabo bisiiqati tacliiqi weedh shardi buu wax ku bilaabay siiqo iyo weedh tacliiq iyo qeyd keenaysa ayuu ku bilaabay siiqadii kamata oo kale oo aadaatu shardi oo taqaanin hadi aw mase wuxuu yidhi ma acaytani mataa iyo maabuu israaciyey ayib mataa ma acaytani midda hore waa maxay mataa acaytani wey toore ta labaadna ma acaytani mar allo markaad isiiso wixii aan ku heshino kunka ah hadduu sidaa yidhaahdo fa anti aaliqun mataa ma acaytanii alfan hamsa mia oo wixii dicwadkiibuu sheegahaya faanti طالق buu hi bialaain baad ku furan tahay aw alaaatin aw waaxidatin aw itnatayn fa tacliiqun weeye caqdiga asaga waa tacliiq walaa yaxtaaju ilaa qabuuli lafdin lafdi inay ku aqbasho waxaa loo jeedaa cuquuddaada waa taqaanaanoo waa laba qaybood cuquudu mucaawada iyo tacaaliiq waxa loo yaqaan mucaawadadu waxay u baahan tahay qabuul iyo iijaab iyo lafdigu weliba wa kii soo u dambaysay wayushtaradu qabuulaha bilafdin hayri munfasilin masaa'ilkii soo yidhi laakiin mar hadduu shardi meesha yimaado waxaa weeye tacliiq baa laga soo qaaday usuuliyiintu qaacidaday markay sharxi jireen ahaa ashuruuطu lugawiyatu waa asbaabun sharciya ayuu wadaadku hadda u jeedaa furuucdii masaa'ilkaasay ka mid tahay fatacliiqun weeye waa xidhid shay la xidhay falaa rujuuca lahu zawjkii noqosho ooma sugnaanin dayib kama noqon karo hadduu marba yidhaahda mar allaala markaad isiiso kun doolar ama shan boqol dalqad baad ku furan tahay ama labaad ku furan tahay xataa hadday doontaa la soo daahadee kama noqon karo oo waan ka noqday igama gubato ma dhihi karo maalinkay lacagta shubto islaantu waa dhaqaaqday wey lianna ashuruud allugawiya wa asbaabun sharciya hadduu yidhaahdo matalan in dakhalti daara fa anti taaliqun markay gashoy ka furmaysaa ma dhihi karo la soco warkii hadday aan ku idhi waan ka noqday laga yeeli maayo shardi ba isagu la yimid ee jazihiisii ama jawaabkiisii ama mashruudkiisii islaantay ku xidhanta guriga haday daf tiradoy gasho berri allah ka dhige waxaa weeye furanta mar kasta caaliiqda iyo asbaabta noocaasa kagama noqon kartid mar haday dibnahada ka soo baxa falaa rujuuca lahu saasaa loo jeeda noqosho ooma sugnaanin qabla alicطaa'i intaysan kunki bixinin oo u yidhi markaad isiiso waa ku furahayaa ka noqod ma laha kasaair اmucalaqaati aw tacliiqaat walaa yushtaradu lama shardiyo sidoo kale alqabuulu lafdan qabuul lafdi aan lama shardiyo lanna caqdiga hadda wuxuu noqday daahiruhu waa atacliiq ee ma aha daahiruhu caqdu mucaawado hadda ooma ekaanin wey shardiga aad keentay iyo baa keenhaya mata aad tiri iyo mata maa acaytani taasaa keenay waxay un la mid tahay wey in dakhalti daara faanta aaliqun bay la mid tahay lafdina lama shariyo haweenaydu markuu yidha hadaad mse albaabka ka baxdo gabadhya waad furan tahay waan yeelay inaad hada looma bahan hadda intay faraq ay ka baxday albaabka iyadoon juuq dhihin dalaaq suma dhacahay saasoo kale wey looma bahno wey walaa yushtaradu alqabulu lafdan lafd ku aqbasha lama shardiye waxaa la shardiyaa markaan wixii ridayna inay ficil ahaan oo la timaado lianna siiqa siiqada uu isticmaalee shardiyada ma keenaysa lafdan ee waxay keenaysaa uun go-aan oo falki inay samayso ah wala licطaa fi lmajlis walaa yushradu lama shardiyo sidoo kale alicطaau bixin lacagta inay bixiso gabadha ciwadkii fi lmajlisi goobta ayada ay ku bixiso hadduusan asagu shardinin oo usan dhihin waxaan kugu furay saddex dalqadood iyo dalqada haddaad isiiso kun dolar ood hadda ii dhiibisa fadhiga hadduusan raacinin shardi maa majliska inay ku bixiso leanna asagaa muddada iطlaaqay mata maa acdaytanii laga bilaabo hadda ilaa xilliga aad heshon bay ku soconay ila wakti waa waasac ayib kitaabu talaaq waan gaari doonaa in sha allahu tacaala loo qaybiyaa mid loogu talagalay talaaq iyo mid manci iyo xadi loogu talagalay waan gaari doonaa in sha allahu iska suga minhaajka hawrordina kitaabku asaga ah, wax walba keeni doona in sha allahu tacala wain qaala hadduu yidhaahdo wuxuu isticmaalay adaadkii mataa muusan dhihin mataa maa muusan dhihine wuxuu yidhi in iyo idaa buu isticmaalay wain qaala hadduu yidhaahdo in acطaytanii aw wuxuu yidhi idaa acطaytanii alfan fa anta طaaliqun bialaaثatin fakadalika sidaasoo kale wey laa rujuuca lahu kama noqon karo way ka soo baxday dooro fidhato fakata wey inay gabadhu ku aqbasho furitaanka iyo khulcigiina lafdana lama shardiyo maxaa yeelay mataa bay la mid yihiin waa ka xarfa tacliiqin wey inkastoo mataadu ka xoog badan tahay marka inay idaa hadda la fiiri dhan laga eego laakiin hase yeeshee yushtarad waxaa la shardiyaa icطaa'un bixin xooleh ay bixiso cala alfawri si deg ah inay ku bixiso inay si degdega ah ku bixiso unbaa la shardiyaa lianna eh, qadiyat alciwad fi lmucaawadaat baa fawrka ah laakiin fi lmajlisi weli shari ma ah fi lmajlisi weli shardi ma ah. ah. si deg deg ah unbaa la rabaa inay ku bixiso in acaytanii idaa acطaytanii mar hadduu yidhaahdo intaas waa sidoo kale kama noqon karo qabla اlicطaa intaysan xoolihii bixinin asagoo hawsha kama noqon karo alqabuulu lafdan lama shardiyo bal ficlan unbaa la rabaa sidoo kale alicطaaءu fi اlmajlis laftirkiisu shardi maaha sida raajixa waxaa shardi ah inay un la degdegto hadda intay kacdo markaaba guriga ka soo qaado la dhihi maayo wada dahay lama odhanayo lama odhanayo sida raajixa inkastoo raafic iyo khazali ayuu yidhaahdaan majlisu e, tajaawub ayaa loo baahan yahay hawshu inay ku kala baxdo haddana sidaasaa sax ah wain bada'ad hadday bilowda ayadii bialabi alaaqin bay ku bilowday oo fa ajaaba asna uu jawaab e, fa mucaawadatun way caqdiga asagaa ah. fa mucaawadatun khulaasada adiga baabkan waxaa weeye markaynu khulaasayno siiqada la isticmaalay hadday siiqatu mucaawada waa dhacayaa khulcigii iyo alaaqii waa dhacahaya siiqa mucaawada haday tahay khulcigii waa dhacayaa iyo alaaqi siiqadu haday tahay marka siiqatu ikhbaar ay tahayna oo mucaawado aysan ku caddayn qaraa inay raacdaba mooyeen alaaqi ma dhacahayo siiqa hadday tahay siiqatu mucaawada waxaa weeye alaaqi iyo khulciga waa dhacahayaan waana laazimaya lafdiguna waa lafdi mulzim ah lialaaqi eh, wاlkhulci waana mulsim xaggana lilciwadi ayb hadduu yahay laakiin ikhbaar ama uusan ku caddayn siiqatu mucaawado in qariino kale ay raacdaan mooyeen iskii u laasimeen mahaya hawsha ayada masaa'ilkaasuu wadaadku wadaa waana anigii soo hormariyay qaacidadii baabka fi lusuul ina shuruud alugawiyata waa asbaabun sharciya in dakhalti daara fa anta aaliqun marka nuxaad firiya ree ajnumiley waxay ku leeyihin waa waa juml ka kooban jumlo ka kooban weeye shardi iyo jazaa idan waa jumla shardiya ay ku leeyihiin cinda alfuqaha wاlusuuliyiin waa maxay waa asbaabun sharciya asbaabun sharciya markaad gasho maxaa yimid sababkii aad ku furmi lahayd halkaasay ka fiirinaya ayuu ka eegahaya wain bada'ad ayadod ay ku bilowdo bialabi alaaqin bay ku bilowdo waxay tiri haddaad ifurtahee waxaasaan bixin bay fa ajaaba asna wuu jawaabay wuxuu uhi yeelay fa mucaawadatun facaqdu mucaawadatin wey waa caqdi wax la isdhaafsanayo asagoo cismadii iyo gabadhii milkigeedii iyo xaasnimadku uu hayay buu yuu iibinayaa ayadna lacag bay shubaysa warku waa intaa maca shawbi jacaalatin iyadoo ay ku barxan tahay baadifad caqdigeed baa ku barxan horaan waxaynu soo maray marka xagga zawjka la marayay maxaa ku barxanaa maca shawbi tacliiqin baad soo marteen habeenka u dambaysay soo sidaa ma ahayn masaladii aynu soo maray agay ahayd ka asaga xaggiisa waxay ka tahay fawa mucaawad la weeye fiiha shawbu tacliiq ile asaga waxbuu iibsanaya laakiin wuxuu ku xidhahayaa in waxaa la siiyo gabadha xaggeeda baadifad bay ka tahay madaxaygii iyo cismadaydi baa iga maqane haddaad ii sii daysood cismadaydii magaxdii halka dhigto sidii nink nin baadi aan lahaa iga maqan iisoo helay abaalmarkiisi baad leedahay wey ayada xaggeeda ka jacaalay ka noqon waa caqdu mucaawada oo ku badxan oo ku milan jicaala ama jucaala ama jacaala waxaa tidhahdaba asaga xaggiisana waa beec wata mxuu ah shawbu shawbu tacliiqin wata wey saasuu u jeeda maca shawbi jacaalatin maxaa yeele ayadu maxaa gabadh madaxeedii iyo mas-uuliyaddeedii iyo madax bannaanadeedii baa ka maqnayd waxay ku soo ridatay lacagay baxsatay riti ka fakaday oo tii ninkii iisoo hela waxaan siin hayaa malyan un wey hawshu aggaasay shoobu jacaala ka noqotay saasay kuleeyi wadaaddu ka socon falahaa gabadhi waxaa u bannaan mar jeclo waad soo martin haddii in uu u lahaa saaxibu alqadiya eh, aw saaxibu ulmaal inuu noqosho lahaa qabla alcamali ayib falaha waxaa u ahaaday alrujuucu noqosho inay ka noqoto warkii ay la timid ilayadaa bilowday dalabka oo tidhi haddaad ifurto waxaan ku siinayaa intaasi inta ayadaa tidhi qabla jawaabi intuusan aqbalin ka waxay tidhi haddaad hebel ifurto in badan baynu sunayn isku rafaadnay haddaad madaxa iga dhigto milyan baan ku siinhayaa na maxaa tidhi buuhi war waan ka noqday tidhi idan way aq bule markaa weli muusan jawaabin baadifad bay ahayd jacalow haddaad tiraado baasaboor baa iga fakado hanti baa iga fakata ninkii soo hela wuxuu leeyahay intaa intaa intaysan aan hawsha la gudagelin sooma bannaan inaad ka noqoto tii oo kale wey saasay kuu leeyihin waa qabla jawaab wayushtarad waxaa la shardha laakiin fawrun deg deg baa asaga loo shardiyaa lijawaabihi waa laba waa iijaab iyo qabuul waa inuu la cirbiyo markay gabadhu tidhaahdo war haddaad idhigto madaxayga intaasoo hanti aan ku siinaya waa inuu yidhaahdo waan aqbalay hadduu yidhah bulug waa soo tashanhayaa baashu waa xaajadu waa kugu soo booday kugu baridaye bal waagu ha ii beriyo aan biyaha marsada sugad waxba kama jiraan lagu kala tagawsha iyada waxaa la rabaa hawshii aan codsaday inaad e, si fiicanoo deg dega ah oga jawaabto <clears throat> maxaa yeelay lianna mucaawadadaa keenaysa laba caqdi mar hadday isgalaan isku barxan yihiin waa in caqdi walba axkaamtiisa wax ka muuqdo jacaalada waxay ka muuqatay laha rujuucu qabla jawaabihi laha rujuucu qabla jawaabihi mucaawado waxay ka muuqatay shardigan dambe wayushtaratu fawrun lijawaabihi lianna maxaa la rabaa addaanku wuxu aan kaa iibiyey inaad tidhaahdo waan aqbalay oo ijaabkaad la timaado idan iijaabkii qabuulku waa inay iscidbiyaan degdeguna wuxuu ka imanaya kownuhu mucaawada alrujuuc qabla aljawaabna wuxuu ka imanaya kownuhu jacaala marka axkaamtu sidaas inta badanba noqda mar hadday isgalaan galaan walow alabad hadday codsato alaaan saddex dalqood in lagu furay codsatay bialfin kunna ay dhaafsato faalaqa alatan hal dalqad buu sii daayay biuluu ulu alf kun saddex meelood daloolkii baan dalqad kugu furay bu fawaaxidatun biuluihi fatajibu waaxidatun ay alqatun waaxida waajibaysa ama fataqacu waaxidatun dalqad baa dhacaysa biuluii ulu alfi ayib waxay tidhi saddex igu fur maxaanan ku siinhayaa kun kun baan ku siinhaya ayb markaasu wuxuu yihi dalqad baan kugu furay kunka aad sheegtay ulukii baana ku qaatay kunka aad sheegtay ulukii baana ku qaatay idan fawaaxidatun maxay u laasimtay lanna dalqadaha beekhaamintoodii iyo baas urididoodii iyo tashiilkooda asagaa iska leh asagaa iska leh ayadna ciwadkay mas ka tahay iyo waxay bixinaysee baadifadkeeda iyo madax furashadeeda ay xaar u tahay saddexday codsatayba haddaan kunka lagu siinaynin idan waxay ka go'ahaya dalqadaa wixii ku aadanaa dalqadaa wixii ku aadanaa fawaaxidatun biuluثi waa sida lanna wixii waa maxay waa mucaawadiya jacaalo wada socdo dhankaas weeye fasal kaluu sheekhu hadduu gudbaan iskaga tagno ku saabsan alkhulcu waa baynuunatun laysa fiiha rajca khulcigu inuu baynuuno yahay aan ninku ka noqon karin mar haddii uu dhaco oo u laasimo waan ku soo ceshaday iyo gabadhyaa igama furnid iyo dalqadaa ii dhiman socon maaya intaas hadda u gudbahaya waidaa khaalaca hadduu madax furto gabadhi ow tallaqa ama uu furo biciwadin bedel uu ku furo falaa rajcata noqosho ma jirto raajactuki iyo waan soo ceshaday kama shaqeeyo hawshaas tanna waxay tusaysaa oo xoojinaysaa qowlkii odhanayay khulcigu waa fasakh ee talaaq maaha oo qowl jumhuur ahaa buu xoojinaya waidaa allaqa biciwadin falaa rajcata axkaamu alaaqa xukumka u weyna wuxuuba ahaa qur-aankuna qaadaa dhigay wax kalena aan lagu sheegin ilaa imaam axmed uu yidhi qur-aanka laguma sheegin alaaqan ka ahayn alaaq rajci ah waa kuma jiro alaaqan ka ahayn alaaq rajci ah alaaqu suu u socduu dhammaan karaa hal mar oo baas ah qur-aanka laguma sheegin ayib waa alaaqa waxaa laga hadlahayaa haddii laga cidda tirsanaya la socda hadda baallah kale yaan isku khaldin falaa rajcata ma jira ka noqod lianna alkhulca laysa bialaaqin wadaadihii yidhi buu farcan xoojinaya fain sharaahaa hadduu rajciyadii shardhisto wuxuu yidhi gabadh yahay waxaan kugu furay kun doolar inaad isiiso bishari inaan kugu noqon karo fain sharaطaha ay rajcata noqoshadii buu shardhistay waidaa khaalaca aw alaqa biciwadin falaa rajcata laisku ogaaye khaalaca aw alaqa biciwadin maca ishtiraaط rajca wuxuu shardhistay inuu ku noqonayo farajciyu waay alaaqaas walaa maala maal lama iman hayo laais waa isburin hayaan gabadhiga waan kugu noqon hayaa maal baanan kaa qadan kaama shaqeeyo war ama gabadha ka khulco oo xoolahaada jiid noqosho la'aanna ha kugu dhacdo ama alaaqi caadigahe ah rajcada la iman weeye way isburinayaan alaaq bici oo rajco leh alaaq ma ahe wuxuu noqdaa wuxuu noqonaya khulc buu noqonaya fasak marka fain sharaطa ah, farajciyun walaa maalo asalkii baa loo noqon weeye khulcu taaribuu ahaa asalka طalaaq baa loo laaban طalaaqna waxaa lagu yaqaanay inuu rajci yahay maca salaam istanaqud baa ka imanaya arajcatu wاlmaal yatanaaqadaan yatanaafayaan ku noqoshaan leeahay iyo gabadhu maal bay bixin baa isdiidaya maal bixintu inuu gabadha maal ku laazimo wuxuu codsanaya caqdu inuu khulci noqdo inaad tirada rajco baan leeyahayna waxay codsanaysaa inuu caqdigu noqdo alaaq marka way isdiidayaan asalkii baa la qalibi oo alaaqa ah wa fii qowlin qowl waxaa ku jira baainun bimahri milin qowl wuxuu leeya abadan hadduu yidhahda gabadhiya waan ku furay kun baan kugu furay bishardi inaan kugu noqonayo markaan u baahdo intaadan ciddadaada dhammaan aan kugu noqon karo uu yidhaahdo qowl wuxuu leey waa baainta waxaa la rajaxayaa buu leeyahay ciwadka jaanibulciwad baa la rajaxi buu leeyahay baainun wey hawinta way baainta ama alaaqa wa alaaq bimahri milin iyadoo kale meherkeedii ayayna ku laasimaya gabadhaas oy ninkii siinaysa waana fakatay buu leeyahy axmed iyo abu xaniifa waxay leeyihiin khulci waa asaxaya wayahbut lmusama qowlkay taageersan yihiin qowlka iyo axmed iyo abu xaniifaba qabaan laakiin waxay ku khilaafeen keliya khulci waa asaxay waana alaaqa dee baaina laakiin mehermil ma laasimahaye musamihii oo kunka ahaa ayaa laasimaya axmed iyo abu xaniifa qaban walow qaalad hadday tidhaahdo طalliqnii ifur bikadaa intaa igu fura hanti ah wartadad xaggana ay ridowdo markay codsatay dalaaqii iyo khulciguu codsatay inay madax furato lacagtiina odaygu fahmay ayay hadana gaalnimo ku dhacday say ku imanaysaa hadde baashu waa maxay midhaashi inta hadalkii markay saa tiri haddana raacisay oo waan kugu rafaday diintaasi tabaan baxay daba dhigta haweenku ma ogtahay waa waxooda waa iska markay xanaaqaan ama ninku ku rafaadiyo wax badan baa ka suuragala fa ajaaba bacda ridda weeye bacdamaa gabadhi lafdi ridda ay la timid iyo kufri ayuu yidhi waan aqbalay inaan intaa kugu furo oon kunkaa kaa qaato in kaana hadduu y waad in kaana alirtidaadu wey ridowgu hadduu yahay qabla dukhuulin galma ka hor aw bacdaw bacda dukhuulin galma kadib wa asarad ay madax tiiriso oysan ka noqonin gaalnimadii xata inqadat ilciddatu ilaa ciddadu ay dhamaatay baanad waxay gabadha ku furatay oo ku tagtay biriddati gaalnimadii bay ku tagtay maxaa yeelay markuu qabla dukhuul ahaaba hadde waad soo marteen dartada zawjaan baana ku soo marray haddayba furqada nooca ah timaada ciddaba meesha maba taallaba baxayda unbaa lagu hubsanaya bas qabla duhuul iskaba dhamaatay aw bacdahu irtidaadku wuxuu yimid bacdahu bacda dukhuul buu yimid kadibna ciddadoon dhammaan soo noqon lahayd waxaan dhihi lahayn khulci baa asaxay ma aysan soo noqonno maysan islaamin ma toobad keenin say murtadada u ahayd bay ciddadii ku dhammaatay maxaan leenahay khulciga waa laaqi ilan jawaabkaada iyo qabuulkaada wuxuu yimid zawjow bacda ridda riddadaa marka horraysay saabiqi xukumka qaadanaya oo gabadha xukuba ay noqotay bilkufri waridday ku baa'i noqotay lanna khulcigu wuu dembeeyey wuxuuna shaqayn lahaa khulcigu bmanaa iijaab qabuulkiisii baa dembeeyey wuxuu shaqayn lahaa hadday toobad keento qabla inqidaai اlcidda idan laakiin ayadoon toobadkeen hadday ciddada dhammaato waxaan leenahay baanad biridda sidaas walaa maala maal lama jira haddi maxaa yeele maal jira alaaq baan jirin khulcina ma jira gabadh waa maxay gaalnimay ku tagtay walaa maal wain aslamad hadday islaamto fiiha fi lciddati bay islaamtay tulliqad waa la furhayaa bilmaali maal baa lagu furay sharcin baashu wuxuu noconayaa noqday waxaan caddaysannay weeye hadday ciddadii dhexdeedii soo noqotay oy toobad keento waxaan leenahay yaa ka sii horeeyey riddada waxaa ka sii horeeyey iijaabka iijaabka soo ma ahayn waay le waxay tira haddaad furto bikada Eh, eh, waxaan rabaa inaad igu fur intaas oo lacaga igu fur dalqahaada siiso markaasay ridowday bacda rido asagu qabuulkii riday hadda markay soo noqotay bacda eh, fi atnaa alcidda waxaan leenahay riddada waxaa ka horreysay iijaabkii idan marka iijaabkii iyo qabuulkii baan isku qabanaynaa labadan waxay dhex dhaceen ayadoo islaama ayib midka iijaabka wuxuu dhex dhacay iyadoo islaana qabuulkana muxuu yimid bacda ridda ha yimaada laakiin ciddadoon dhammaano weli zawjiyada aysan burburin yaa gabadh waxay ku soo noqotay muuradii islaamka asagu ha la yimaado laakiin weli soomana fiirina tawaquf baa la samaynaya haday hadday bacda ay dalabtay khulciga ay ridoodo na tawaqaf waanu dabal joogtaynaynaa waxaan fiirinaynaa midka gar yeesha khulciyo iyo riddo tii adkaata gabadha oon toobadkeenin hadday ciddadii dhammaato maxaan leenahay waxaa xoog badnaaday ridadii xukumkeedii hadday ciddada gudaheeda ku soo noqotona waxaan leenahay waxaa xoog badnaaday khulcii saasaa macnaha waa intaas ya sheekhan maya kuma jire waa dhag weeye way ridoodu markiibaasna u ajiibay faajaaba ee wuxuu ku jiraa fasliga dheer waxaa weeye xagga ciddada dhammaasheeda iyo toobadkeenkeeda wey xaggaasaad ka egtaan u malaynaya maya maya iyadoo murtad buu qabuul ku dhacay ajiibki hadda ijaabada ayadaa iska leh hadda ayadaa hormartay ayadaa codsigu ka yimid dhaha asaga qabuulkiisa iyadoo murtaduu yimid idan aarku qabuulku gormuu shaqaynaya soo inagii qaybinaha de waad diid baashi waad waad waad waad kala deele gabadhu iijaabkeedu goormuu dhacay fii islaamiha qabuulu zawji goormuu dhacay fii riddatiha fii riddatiha idan tawaquf oo tawaqufu tabayun loo yaqaano kii ma ahaa qolyihii khawarij ad lahayde kii axkaamta tawaquf tabayun loo yaqaano ayaa bilaabanaya waxaan eegaynaa labadan caqdiye isku timid khulci iyo riddaa isgala ee kee libinta ku dambaynaysa libinta waxaa kala xukumaya ciddadu meesha ku dhammaato ciddadu hadday dhammaato gabadhoon toobad keenin tabayana inay baaintay biridda hadday fi anaail cidda toobad keentana tabayana in iijaabkii hormaray uu shaqeeyey qabuulkiina laga soo qaaday tabac liliijaab intaa way maslada meesha ku jira wa kaloo culaysa male aan ka socon ulliqat bilmaal khulci baa shaqaynhaya wey tabayana sixat alkhulci ayib walaa yaduru dhib ma laha tahalulu kalaamin yasiirin bayna iijaabin wa qabuul ilan ridadu say u gasho waa in la hadalka yar ee dhex galay gabadha iijaabkeedi iyo qabuulka zawjka ama qabuulka gabadha qabuulkeedi iijaabka zawjka dhex galay mala la yidhahdo walaa yaduru dhib ma laha takhallulu hadal yar dhexgalki bayna iijaabin wa qabuulin codsi iyo jawaab dhexdeed uu galay ayib marka shaaficiyadu waay daabid bay meesha kule waxay yuktafaru fi nikaaxi yuktafaru fi lbayci ma laa yuktafaru fi nikaax ayib nikaaxa beeca waxaa loo dulqaataa waxaan nikaaxa la ogolayn lannu nikaaxu waa ka adag iyo abdaac iyo furuuj weeye shuruud adag iyo arkaan adag iyo wax yar baa lagu burinaya yuktafaru fi اlbeyci ma laa yuktafaru fi الnikaax ayib kadalika yuktafaru fi اlkhulci ma laa yuktafaru fi اlbeyc bay yidhaahdaan ninka aad waxa u sharxay alimaam raafici kitabkiisa casiiska qolyahan shuraacdan wax yar bay ka soo qaataan khulciguna wuu ka sii fudud yahay beeca yuktafaru fi اlbayci weeye ma laa yuktafaru fi الnikaax ayib baycu lmucaaaat iyo beycu kinaayaad iyo sarbe maku guntamaa baxi aan leenahay lakiin nikaax howlaha kama ogey nikaaxa ka adag lanna fiihi abdaac baa ku jirta iyo xurumaad iyo ansaab baa ku jirta amaa khulci markaan nimaadno maadaama iftidaa iyo madax furasho uu yahay uu ka sii fudud yahay beyc iyo nikaaxba labadu wuu ka fudud yahay marka waxaa la dhihi beecow nikaax ma samraysa haa adna khulci baa ku samrin baa leeyahy yuktafaru fi اlkhulci maa laa yuktafaru fi اlbayc ayib oo beyculmucaadad waa masale ka jira oo way asaxaysaa ma asaxayso lasku haya haddana marjuuxuna wuxuu fi lmadhab in uusan asaxaynin aqwaal kale iskaba jirta laakiin baab اlkhulci mucaadad buu ku shaqeeyaaba mucaaaad buu ku shaqeeyaa ciwadkii uu sheegtay ruuxii inaad hor dhigto ood ku wareejiso isagoo qaadan kara ayaaba ku filan oo juuq ba dhihin mararka qaarkood qabuul lama shardiyo lafdi lama shardiyo ictaa filmajli lama shardiyo hadda soo marayse marka wuu ka sahlan yahay asaga ka sahlan waxaana ka qaadanay iftidaa ilaahay ka cabiray waa ka iftidaai ilasiiri nin maskiinoo maxbuusoo gaalo u xidhan ama u xidhan haddaad intaad u tagto war maxaad ninkan u haysataan intaas xoola un haysanna haddaad smasii daynaysaan haa ood u kaash garayso oo u dhaqawl ma raba in laysii daayo waba ka shaqayn maayo warkaas hadduu dhaha laysii dayn maayo ma raba hay haysteen iska daayo waa isku dhammaata waba laga dhegaysan maayo waa la gacan dhaafi waa la shubi marka ridihiisii iyo warkiisa macno ma laha khulcigu waa kaftidaa اasir fii ma اftadad bihi ba all yidhi baan len anagu saa darteed alhulcu waa maxay yukhtafaru fi اlhulci maa laa yukhtafaru fi اlbayc waa sida ijaabkan kalaamkan yasiirka lama yeeli jirin fii baab اlbayc waadna aragtaan hadda waa la yeelay fii baab اlkhulci faslun fi lalfaad waa baabkii labaad baabkii labaad weeye baabkii koobaad waxaad ku soo marteen xaqiiqaة اlkhulci ayib cafan andhahu waa baabkii saddexaad xaqiiqaة اlkhulci iyo baabkii labaadna fii arkaan اlkhulci buu ahaa oo muujib iyo muxuu ahaayey islaantii qaabilada ahayd iyo siiqadii muxuu aha kii kalena ciwad iyo mucawad shantaasuu ahaa waad soo marteen baabkan kii saddexaad weeye wuxuu ku saabsan yahay fi اlalfaadi اlmulzimati lilciwad alfaadii almuujibati lilicطaa alalfaad almucallaqa bilicطaana waad ku soo marteen siiqa waxaa looga jeedaa alfaadda markuu isticmaalo zawjku ama zawjadu ay isticmaasho laasiminaysa ciwadki keenaysa soomani soomar abwaab shan kitaab ka kooban yahay fii xaqiiqati اlkhulci fii arkaan اlkhulci fii muujab اlalfaad almucalaqati bacaa alfaada wax laasimisa iyo wax ka dhashuu baabkan khuseeyaa uu sheekhu fasalka ka dhigay qaala idaa qaala hadduu yidhaahdo anti gabadhyahay taaliqun waad furan tahay wa calayki dushaadana waxaa ah awliya ama aan kuu leeya calayka dushaada kada wa kada xoole uu yidhi walam yasbiq xaggana uusan hormarin alabuhaa alabu lmar'ati lialaaq weeye bimaalin maal lagu rajciyan mid laabashale asagoo dhacaya qabilad amla walaa maala maala ma laazimayo wa qaacidan kuusoo hormariyey siiqadu hadday siiqatu mucaawado tahay wuu laasimayaa khulcigu hadday ikhbaar iyo howlo kale u muuqatana ma laasimayo ilaa biqariina warkii wey wuxuu isku cadfay uun wuxuun keensaday uun laba jumlbu isku cadfay meesha ma yaalla siiqatu mucaawada wuxuu yidhi anti taaliqun waa war dhammaaday mubtadiya khabar baxay wey kadib waxaad tidhi alayka calayka dushaada waxaa ah aw liya calayka ama dushaada waxaan ku leehay kada wa kada oo xoolo ah oo adoo yidhi maalan gabadhi waad furan tahay daynna waa lagu lehay maxaa iska dan ah gabadhiya waad furan tahay wadaad hebellaaga kuu yeedhahayaa shaafici wuxuu i waxay lamid tahay adoo yidhi anta aaliqun waalayka xajun eh, alayka xajat اlislaam yani waa laba kada waba iskaga xidhnayn qaacidaa kuusoo hormari waa ku hadday siiqadu tahay siiqatu mucaawada lazima alciwad wاlkhulcu hadday ikhbaar iyo tahay hawlo kalena ilaa ciwadku laazimi mahay ilaa biqariina saa darteed buu qariinadiibu hadda anfinhaya walam yasbiq طalabuha dalabkeedna uusan hormarin gabadha dalabuha طalab اlmarأati liطalaaq bimaalin ay ku dalabtay waqaca hadduu hormari lahaa oy tiri nin yahu haddaad kun isiiso kun mxuu ahaayey kun haddaan kusii ma ifuri lahayd ma ifuraysaa cafwan oo uu yidhahdo anti taaliqun wacalayka alfun waxaan leenahay alfuntan waa maxay tii ay iyadu ballan qaatay daba socota saas uga ixtiraazo walam yasbiq alabuhaa alabu اlmarأati aطalaaqa bimaalin saasuu uga ixtiraaza waqaca waa dhacaya طalaaqaas rajciyan qabilat am la waa طalaaq caadi ah ayada qabuulkeeda redaheedu horaanba looma shardinaynin furitaanka caadiga ah walaalow furin gabadhoo leh oo odayga garhka haysataa la furi karay marka lama shardiyo ayada redaheeda macna ma laha alaaq baa meesha ka dhacay khulci ma yaallo lama jira hade lanno alaaq majaan oo aan lacag ku xidhnayn buu riday oo firi ah dumarka maalmeeshuba yaallow ayb intaa hore intayna ka tegin middaa hore ee walaa yaduru takhalul kalaami yasiirin bayna iijaabin wa qabuul isnawe iyo raaficiya xataa shaarixa damiiriba waxay sheegaan daabit alfasl اlyasiir waa tii qaacidaan soo maray waa maa laa yushciru biاlciraab tii aad soo marteen un fasliga yasiirka waa shayga aan ku dareensiinaynin inaad qadiyadii caqdigaba ka sii jeesatayba ayb ama maa ashcara bilciraad waxaa weeye waa fasli طawiiloo dheer wey kadib fasligan kala dhex galay iijaabki iyo qabuulki inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay maxaa lagu ogaan curfigii caadada loo celinaya ayb taan iskaga tagno fain qaala hadduu yidhaahdo aradtu waxaan u jeeday warkaygii hore ee ahaa anti aaliqun wacalayki aw liya calayki kada wakada waxaan oga jeeday maa yuraadu waxaa loogala jeedo biallaqtuki bikada wasadaqathu fahuwa fi lasaxi ayib marka wuxuu yidhi niman u khaldameen cibaaradun baa ay khalado afcali baanan si fican u aqoonine waxaan u jeeday banon ka wadaa warkayga aan idhi anti aaliqun wacalayki iyo waliya calayki kada wakada waxaan oga jeeday waxa looga jeedo طallaqtuki bialfin طallaqtuki waxaan kugu furay bialfin baan oga jeeday buu niman yahu marka ii wasadaqatu ayadna waxay tii runtii carabiga ma yaqaan waa dhawood baan barafada lageeyey ka dhagaystay tidhi wasadaqatu ay rumayso fakahuwa kalkhulci buu la mid yahay kahuwahuna waa kalkhulci fi اlaصxi yaqacu baa'inan bidalika اlmusama kahuwa dee damiirka damiiru fasliga in sidaa loo xidhiy carabigu waa diidi jirteen carabiyada lakin iskaga so dhibba mala wuu dhachaya fakahuwa waa kal khulci ama waa kahuwa ka qowlihi uu yidhi alaqtuki bikadaa buu la mid yahay alaqi waa dhachaya khulci baana dhacahaya baa'ina oon rajce lahayn laakiin bilmusama wuxuu magacaabay iyo ku dhachaya mehruml meesha ma yaal wain sabaa hadduu alab hormaro wain sabaqa alabu lmar'ati alaaqa wey ila horaan buu ka hormaro dalabkii haweeneeda ay dalbatay alaaq bimaali in lagu furo ay dalbatay baanad waxay ku baa'inaysaa bilmadkuuri ay bilciwad اlmadkuur ciwadkii la sheegay bay ku bixi taase de dhibba ma laha lawaa iswaafaqeen waxbuu codsaday bishari wa bisiiqati mucaawada ayadna waa aqbashay ayb ama ayadaa dalabtay oo horeysay maal in lagu faray codsatay asna wuu waafaqay marka hadde waa iswaafaqeene wain qaala hadduu yidhaahdo <clears throat> labadii uun qaacidan kuu sheegay buuna baabku caawa ku saabsan ilaa laga gaadhayo tanaasuca laga gaadhayo ahaa siiqadu hadday tahy siiqa mucaawadana lusuum bay keenaysaa hadday hayru mucaawado tahayna ilaa biqarina mooyeen waxba ku furi mahayaan shuruuda lugawigana waa asbaaban sharciya kitaabku caawa intaasu ku dul wareegahaya ilaa laga gaadhayo fasalka u dambeeya wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun gabadhya waad furan tahay calىa ana lii calayk bishar inaan kugu yeesho dushaada kada wa oo lacaga falmadhabu sida lagu tegay waxaa weeye annahu warka asaga ah ka allaqtuki bikada buu la mid yahay de waa caladaa keenaysaa de saaran weeyo oo shardiya ahaan anti aaliqun calىa ana kitaab liqra waxaan ku soo maray jumalkan oo kale in la kala goyn jiray laakiin hadda baab lqulci alaaq ka duwan yahay wuxuu yidhi gabadhiyo waan ku furay inaan kugu yeesho darteed baana kugu furay intaasoo hanti aad isiiso markaasay aqbashaha de waa maxay falmadhabu annahu ka allabtuki bikada buu la mid siiqadu marka waa siiqa mucaawada hadday siiqa mucaawado noqoto waxaa looga baahan yahay qabuul baa la rabaa hadday siiqatu tacaaliiq noqotona iyo waxaa weeye lagama baahno shardi ma ahayn qabuulku waynu soo marray ilata marka siiqa mucaawada hadda ku caddahay faidaa qabila hadday yeesho saasaa lagu yidhi baanad way fakatay wawajaba almaalu ciwadkina waa laazimaya madax furashada ay sheegtayna cafun asagu uu sheegtayna waa laazimaya lianna calaa waa lishardi fi hada almaqaam ayib wain qaala hadduu yidhaahdo in daminti lii haddaad ii dandhowdo bimacnaa ii waasto ii kafaala qaado lii aniga alfan kun fa anti aaliqun waad furan tahay haddaad ii damaanad qaaddo inaad kun isiinayso waxaa weeye waad furan tahay fadaminad markaasay u damaanad qaadday filfuuri isla markiiba way la cidhbisa baanad gabadhaa fakatay waa lasimha alfu kun baa ku laasimaya baynunada baabkan ku jiro mabayno kubra mase suqra baynuna kubra waxaa loo yaqaanaa islaamtu dalqayadu kaa dhammaadeen ilaa ay nin soo martana aadan ku noqon karin haddii islaamta aad dib u guursan karto laakiin markaad furtayba aadan raajactu dhihi karin baynuna suqra baa la yidhahdaa khulcigu baabkiisu marka waa baynuna suqra ayb laakiin inay isgalaangalaan baa laga yaabaa adoo adoo laba dalqood horaan ku soo furay yaa dalqad u dambeysay ku qulcatay tii u dambaysay baad ku qulcatay banuuna kubra bay taa isku bedelaysaa waa gaari doonaa insha alla aga socon wain qaala hadduu yidhaahdo mataa daminti mar allaala markii aad waasto ama aad mas ka noqoto intaa intaas cafwan maxaan idhi hadde wain qaala mataa daminti hadduu sidaa yidhaahdo mar allaala markaad ii waasto alfan fa anta aaliqun buu idhahade yaa kuu qadare waa lasoo soo gogooye waa la gaabsaday famataa daminad mar alla markay ballan qaadda arrinka asagaa tulliqad way furmaysa degdeg ma aha ayib mar haddii wakhtiga aduu aad dheeraysay mataa marka hadda la maraya baabulibaat wakhti dheer baa ku jira laakiin baabunafyi iyo istifhaam iyo nahyi markay marayso waxaa weeye wakhtiga u horeeye soo galay gabdho ku dhaqaaqaysa lannahu baabul awaamir oo baabu ibaat ah iyo baab النawaahi والnafyi baa kala duwan way kala duwan yihiin waa sida loo kala qaaday waajibaadka iyo manhiyaadka oo kale loo kala qaado ayaa loo kala qaadaa ma'muuraadka loo kala qaada cafwan ibaatka iyo nafyiga loo kala qaada mar alla markay damaanad qaado habaad dahdaada lannahu siqad waa siqatu huna ma aha nafyi iyo nahyi midna ma aha ulliqad waa la furi sharcan baa loo furi weeyo hadday markuu yidhahdo waxaa ii damaanad qaado waa dalqad baad ku furan hadday caawo damaanad qaaddo hadday beri damaanad qaaddo ila asagaa wakhtiga waasiciyey markaa unbay dhaqaaqo wey lannu mataa taraakhi bay keenaysaa rujuucna asagu ma laha weeye wain daminad hadday damaanad qaaddo duuna alfin kunkii wax ka yar cawadku uu sheegtay wax ka yar bay tiri waa ku damaanad qaaday lam tuطalaq la furi maaya sharcan haddii waa la isweydaartay waxaa iskhilaafay iijaabki iyo qabuulkii baa isdaba maray ciwadkiina laguma heshinin macqudu calayhigii maysan ogolaanin walow daminad haday ku damaanad qaaddo alfan iyo laba kun ulliqad waa la furhayaa markaa wuxuu yidhi gabar yahay markaad ii damaanad qaaddo kun dalqad baad ku furan tahay waxay tidhi waxaan kugu damaanad qaaday laba kunba laba kun waa wixii maqsuudka ahaa iyo ziyaado un soo maha uu codsaday oo wax lagu daray wey marka kunkiibuu ku asixi ziyaadaduna waa lawi ziyaadaduna waa laqwi hadduu kunkii labaad qaato u aqbalana waa ammaana cindahu asagu ma laha ammaana cindow wey <laughs> warku isku ogaado walow qaala hadduu yidhaahdo dalliqii nafsakii buuhi isfur buuhi gabadh yahay goorma in daminti lii alfan kun haddaad ii damaanad qaaddo isfur buuhi waad dhaqaaqi kartaa fa qaalad waxay tidhi dallaqtu baan furay tidhi wa damintu kunkiina waa kuu dandhabay aw cagsahu buu yidhi oo cagsahu buuhi baanad bialfin kun bay ku baainaysa ku dhaqaaqaysa lanna axaduma waa shadun fi mid walba un shar waa isku xidhan yihiin ayb maxay isku darta wuxuu yidhi cafa naftada fur buu yidhi horta furitaankiibuu u dhiiba waa goormo waa haddaad ii damaanad qaaddo inaad kun isiinayso markaasay tihi allaqtu waan furay naftaydii wa damintu kunkina wa damaanad qaaday aw cagsi cagsagu buu la yimid uu kala hormarya haddii muxuu idhi ii ii damaanad qaad kun xaggana isfur wuu isdaba mariyey ba alfin isku mid un wey taqdiimka iyo taakhiirka labada lafdi mid walba ka kaluu ku xidhan yahay ayib haddaad ii damaanad qaaddo kun naftaada fur iyo naftaada fur haddaad ii damaanad waa isku mid un waa marna marna wuu la dib shardiga waa la helay waana furmaysaa wey wayna furmaysaa waxaynu ku soo marray maslada hor intaynan ka tegin walow daminad alfayni ulliqat waxaynu ku soo marray masalada ka duwan baynu kusoo marray cashirka u dambeeyaan filahaya oo طalaqtuki bialfin faqabilat bialfayn inuusan kaa maxaan soo maray inuusan asaxaynin baan soo maray cashirka xalay mi cashirka ka horreeyey kan waynu ku soo marray kaa wuxuu ahaa siiqatu wuxuu ahaa siqaatu mucaawadu ahaa waa in iijaabka iyo qabuulku ay iswaafaqaan oo isku beegmaan saasaa loo soo diiday laakiin tan way ka duwan tahay oo waa tacliiq ahaan midaan tacliiq ahaan wey aan ka soconno wuxuu ihi wadaadku fa in iqtasar hadday ku gaabsato calaa axadimaa labadii lafdi mid ka mid ah ay ku gaabsato falaa dalaaqa ma dhacayo wax laasimana ma jiro waxaa la waxaa laysku ogaa isfur bishardi inaad ii damanqaado kun markaas waxay tihi waan isfura damaanna maysan sheegin eh, mayadaas furi karta markaa shardi baa shardi baa laisku ogaa shardi haddaad diiddi aday ku tallaa marna waxay tidhi waan isfuray tidhi mucafun waan damaanad qaaday tii dalaqna maysan sheegin waan damaanad qaaday basay tidhi dalaaqina ma aysan ridin waxaad rabee damaanad qaad iyo dalaaqay tuurto inay israaciso mid bay ku urursada ama waxbaan waasay bay tidhi ama waxbaan furay bay tiri iyadoon aan labadii ciwad isku dhejin labadii shay isku dhejin falaa ma asaxayo maxaa yeelay licadami mxuu ahaa wujuudi اlmucallaq calayhima dalaaq iyo damaan baa la rabaa inay israacaan dalaaq iyo damaan midkood hadday ku gaabsato lama helin shardigii haddaan shardigii la helin mashruudkiina la heli maayo lianna maxaan isku ogeyn ashuruuط allugawiyatu wa asbaab sharciyaة sababkii baan la helin alaaqa markaa ma furmayso waidaa callaqa muxuu u gudbay sheekhu furuuc tatacallaqu bitacliiqi اطalaaq furuuc ku saabsan tacliiqu طalaaq buu hadda u gudbay wuxuu ihi waidaa callaqa alaqa alaqa hadduu ku xidho biicطaa'i maalin maal siintii iyo bixintii fawadacatu maalkii ay dhigto bayna yaday hortiisay dhigtay asagoo qaadan karo mutamakin min ahdi waa shardi hadduu xidhan yahay ama uu waalan yahay uusan maalkii qaadan karin warka laga dhegaysan maayo hadduu yahay marka maxbuus yahay ama mukrah yahay oo uusan taaban karin laga dhegaysan maayo fawadacatu maalkii bay dhigtay bayna yadayhi maca tamakunihim min qadara ulliqad sharcan gabadha waa la furahaya ila isagaa ku xidhay alaaqii wuxuu ku xidhay in xoolaha la siiyo maalkii bay soo qaaday way hor dhigtay wuu laaci karaa wax ka hortaaganoo maanica ma jiro dooro fidhata tagta gabadha ayada lianna soo qaayadii lagu hor dhigay waa maxay waa icطaa'un curfan hebelo waxaan ku lacag intaasaan u baanahay intaan soo tiriyey hortaada dhigay miiska kuu iska dhaqaaqay may dhihi karta xoolii waa ku siiyey waxaad cusatay bacbaan ku socdaa ku hordhiga maxaa kaa maqan waad qadan kartaa ma lagu hayaa miyaad xidhxidhan tahay walasaxuna waxaa weeye duuuluhu dukhuulu اlmaali fii milkihi qahran maalkii saali loo hordhigay asagoo weliba qaadan karaan la hordhigay si otomaatigu maalka u galay milkigaada gacantaada haddaad doonto yadaan laacinbe haddaad doonto yadaan laacin lanna tacliiq muxuu keenay wuquuca alaaqi cinda اlicطaa'i intaa un baa la rabay inuu dhaco cinda alicطaa ayib alaaqii adaa riday gabadhina hori way ku soo kor dhigtay idan dooro dhaqaaqda fakatad wey waa isku dhammaatay xoolihii mamilkii waaba ku hordhigae si otomaatig uu u soo galay yaa kaa hortaagnaa haddee waxay samaysay icطaa maha waa sisme iyo bixin iyo xoole lagugu wareejiye wey halkaasaa lagu kala dhaqaaqa wain qaala hadduu yidhaahdo in aqbaltanii kada inta hadaad gacanta ii gelisa buui ufiirsada icaa iyo iqbaadku farqi baa udhexeey iqbaadku waa in faraha lagu geliyo lagugu laabo weeye icaaguna wuxuu keenaya in hortaada un la dhigo lagaaga wareego tiiba hadda la kala marhaya wain qaala hadduu yidhahdo in aqbadtani haddaad i guddoonsiisu yidhi kada wa kada oo lacaga faanti taaliqun buui fa qiila waxaa la yidhi aliqbaadu kalicطaa'i qiil wuxuu leeya iqbaadku waa kalicطaa bimacnaa katacliiqi bilicطaa haddaynu suma idaa callaqa طalaaqa biicطaa'i maalin fawadactu bayna yadayhi maca alimkaani uliqat tii oo kale qiil asagu saasuu leeyahay laakiin asaxu wuu diidan yahay walasaxu asaxu waxaa weeye annahu yacni iqbaadkii ka saa'ir الtacliiqi tacliiqaadkii aynu soo marray wax lagu xidhahayey buu la mid yahay falaa yamliku maalka asagaa milkin maayo ayb walaa yushtaradu lamana shardiyo liliqbaadi Eh, gacan waxugelinta majlisun goob looma shardiyo waxaan leenaha annagu iqbaadku ma keeno milki laakiin milki milkibuu keenaa hebel waxa waa la siiyey curfan waxaa laga fahmayaa waa la milki siiyey laakiin shaygii hebel gacantaa loo geliyey ma ammaan ahaan u xajibaa ma igu siisinbaa ma aan iskugu nimaadnaa ma qaado mehelbageebaa ma wakiil iga noqaa gacan oogu duubiddo waa hawlgale ayb waxaa la sheegayey qolyahan saraakiisha harargay joogaa mid ka a ah ila ilayba waxaa la yidhi borso dhan oo malaayiinu u dhiibay axmaarku weligiiba marag lacag intaan la wuxuu qaatay madaxweynuhu inuu dhiibto iisaxaji sanad lix bilood kadib buu soo wuxuu yidhi madaxweyne hadda ka hor baan marka ammaanida weli waan hayaa maxaan ku sameeyaa marka gacan ugelintu waxaa wey xoolaha lagu ciyaarhayo waxaa wey dadka lagu baabi'iyo ayib almuhim waxaan leenahay iqbaadku wuu ixtimaalaad badan yahay ama alicطaa wuxuu keenaa curfan wa caadatan atamliik saasaa lagu yihi walasaxu ana aliqbaada wa kasaa'ir الtacliiqi falaa yamlikuhu waxaa gacanta loo geliyey ma mulkinayo ciwadna uma noqon karo khulcigii bal huwa waa sifa ah oo ah shay gacanta lagu geliyo un wey bkhilaaf اlicطaaءi fainahu yaqtadi tamliika curfan wacaadatan baan idhahdaa haddaba hadday sidaa tahay walaa yushardu looma shardiyo liliqbaadi guddoonsiintii wax la guddoonsiyey majlisun goobta in laiskugu yimaado shardi ma aha asaga ile wuxuu in aqbadtanii haddaad gacanta ii geliso gabadh yahay fa anta bikada wakada buuri markay gacanta wax u oo hadduu doono majlis eh, kaleba ha noqda ayuu shardigii hirgelaya lanna waa tacliiq waa tacliiqi hadduu mucaawado laakiin yahay maxaa la rabay in iijaabku iyo ciwadku iyo howlahoo dhan ba ay israacaan waa inaga soo mar alimaam nawowi marka masaa'il lagu eedeeyey oo xoogow yar wahmi ku jiro ayuu hadda taabanaya wuxuu ihi wayaqacu alaaqi noocaasa ibaadka kiisi kii iqbaadka in aqbatani kada faani aaliqun bikadadaas wayaqacu alaaqi wuxuu dhacayaa raajciyan isagoo noqosho leh khulci meesha ma imanaya madax furashee kane waa maxay waa ka saa'ir tacliiqaat haddii la yidhaahdo aad gabadha tiraada haddaad gurigaa gasho waad furan tahay dalqadun baa dhici jirta dalaaqa mulaqa waxaa lagu xambaaraa aqalu alaaq wadaadkana xabadaha kale waa loo reebi jiray kanna haddii lagu iqbaadku ka saa'ir tacliiqaat sidoo kale waa rajci buu imaamku ku yidhi saasuu ku yidhi wayaqacu alaaqu rajciyan buu dhacahayaa lanna aliqbaada laa yaqtadi tamliika marka waa tacliiq kama low qaala in dakhalti daara faanti aaliqun wayushtaradu waxaa la shardiya litaxaquqi الsifati sifat اliqbaad way hadda sifada hirgelkeeda hirgelkeeda waxaa loo shardiyaa akhdun biyadihi minha walow mukrahatan iqbaadkii hirgelintiisu waxaa loo shardiyaa inuu asagu lacagtii iyo hantidii gacanta ku qaato ayadana uu ka qaato ayada waa inuu ka qaato ahdun biyadihi ila iqbaadka saasuu ku suuragelaya iqbaad waa in faraha lagugu laabo ayib minha ayadana aad ka qaato aqbadtanii baa tidhi faaciladu cila alfaacila ayaday ahayd marka iyad inay gacanta kuga ixtiraazan min wakiiliha hadduu wakiilkeedii u dhiibo oo gacanta u geliyo ma shardigii lama heli lanna minha halkaasay u socotaa waa ixtiraaz min alwakiili aw min alajnabiy walow mukrahatan mid qasban halkana wuxuu fiirinhayaa inuu khitaabka yahay khitaabu wadcin usan ahayn khitaabu taklif usan ahayn iyadoo mukraha xabad baa lagu soo qabtay lacagtii bay soo qaatay wadaadkii bay gacanta ugu duubtay hawshii waa asaxday buu wadaadku leehay maxaa yeelay gacanta haddaad ii geliso anoo mukhtaaro ah adoo mukhtaaro ah muusan dhihin adoo mukraha muusan kala qaadin mar walboo la helay iqbaad waxaa la helay shardigii saasuu u jeedaa lianna tacaaliiq alluqawiya waa asbaabu sharciy saasuu sheekhu jel lakiin laba mulaxadaa ku jirto mulaxadada koobaad masaladan hadda sheekhu uu ka hadlahayo wadaaduhu waxay leeyihin waa wahmi imaam rawdaha iyo sharxulcasiiska iyo sharxu saqiirka iyo kutubtu dhanba shardigan hadda uu sheegay ee ah wayushtaradu litaxaquq sifati akhdun biyadihi minha waxaa loo shardiyaa siiqo kaloo ah oo inqabatu minki inqabatu minki markuu yidhaahdo inqabatu minki ay suuradan tibaadaa hadda uu sheekhu sheegahayo in qabatum minki ayb laakiin markay tahay iqbaad oo in aqbadtana ay tahay ikhtiyaar baa shardi ah gabadhu waa inay mukhtaaro tahay marka laba suuro oo farqi u dhaxeeyo farqun bayna bayna alqabdi iyo waliqbaadi in qabadtum minki baa loo shardiyaa farcan sheekhu qultu uu yidhi oo taxaququ asifa waxaa la rabaa akhdun biyadihi minha suuradaa in qabadtu minki baa loo shardiyaa cinda اljumhuur wالshaaficiyiin hazaali keligii baa qaba sida nawowi uu sheegay walacala اimaam الnawowi inuu ku raacay hazaali oon la odhanin waa wahmi laakiin shuraaxdu badankoodu waa sahwi bay yidhaahdaan suurada kale kuu soo dha walo mukrahatan taasna ayadna waa khata oo iqbaadku waa sahwi o iqbaadku waxaa loo shardiya ikhtiyaar maxaa yeelay ruux lagu qasbay inuu qasab xoolo bixiyo isagoo mukraha talaaqulmukrah ma dhacaynin caiyatulmukrahna ma socoto idan ciwadkana socon maayo walow mukrahatan marka waa waa ayadna waa sahwi marka farcan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay suurada ah in qabadtu minki buu khuseeya ee ma khuseeyo suurat اliqbaad oo hadda hayno ah in aqbadtanii kada wa kada ma khuseeyo suuradu bimacnaa masaladu waxay khusaysaa altacliiq biاlqabdi ee ma khusayso altacliiq biاliqbaad waan isgaranay ilata aan ka socdo dhibba ma waa hawl madhab baynu ka hadlaynaa midna waxaa la shadhiyaa weeye ruuxa muqbidka ah ee wax kugu wareejinaya ee iqbaadka la iman inuu mukhtaar yahay isagoo mukraha ma asaxayo cadiyada iyo ciwadka bixintiisa midna lama shardiyo weeye oo suurada aan la shardiyin in qabadtu minki wey walow callaqa asagoo haddii lagu qasbo inuu qaato waa lagu qasbi karaa asagu leanna wuxuu hurta kama noqon karo waa shardi buu la meel u noqdo malaa qasankaa loo gelinaya marka hore maxaad kaga aamusi weyde walow callaqa hadduu xidho buu xidhay biicطaa'i cabdin addoon in la siiyo bimacnaa wuxuu in cadaytanii cabdan fa anta taaliqun buu hi addoon haddaad isiiso waad furan buu wa wasafahu addoonkii buu tilmaamay bisifati salamin salamka tilmaamihiisi tilmaam buu ku koobay kitaabaad kusoo marteen faacdo addoonkii bay u dhiibtay laa bisifati asagoon tilmaantii wadanin bay u dhiibtay lam tuallaq la furi mahayo walam ymliku addonkana ma mulkin karaa loo jeedahade wuxuu yidhi haddaad addoon noocaa noocaasa addoon hindi ah oo cad oo tima dheer oo xoog badan alaab ka sii daayey aad isiiso waad furan tahay mid afrikaan oo sakaraad ay soo shirtagta adee tilmaantii meeshii ma tallo soo maha lam tuallaq la furi maayo wey licadami wujuudi اmucalaqa calayh ciwadkii baan lahayni mana mulkin haya iyadaa iskale wey aw biha aw acdad waxay siisa weye biha addoonkuyo biha bisifa sifadii ku tilmaaman tilmaanta uu sheegay addoon leh ayay keentay masaladii marka cabdirashiid mis cabditax weeye odhan jiray haddii khulcii ceeb yeesho maxaa la samaynaya hadday taagantahay waa tahay ma cabditax baa su-aashaa lahaa mise cabdirashiid baa lahaa mase wuxuu ahaa cabdiraqiib buu ahaa waa taraa markaas ow amase waxay la timid biha cabdigoo biha bisifa tilmaantii ku tilmaaman laakiin maciiban ceebaysa tilmaantu wuu leeyahay dhammaan laakiin il buu laayahay meel lug buu ka hetinhayaa gacan buu warfinhayaa garab baa dhacsan ayb falahu ninkii wuxuu leeyahy radduhu inuu addoonkii maciibkaa iska celiyo hadduu celiy maxaa soo baxaade wamahru malin hadduu ciwadkii dhaawac ku yimid waxaa loo laabanayaa asalkii ayb hadduu isagoo muciibka ku qadan wey hadde falow wuxuu leeyahay qasab maaha waa khiyaar waa khiyaar khiyaaru raddi bilcayb ead soo marteen un wey wamahru malin buu leeyahay ayadaa laga hadlaya isaga ma ah m sharxu wuxuu ka hadlaya waa ayada mm-hmm. waana suuratu qabadtu ee suuratu liqbaad ma ah igu celi m mm. m mm. ayagu kamradii baa taa socodsiinaya xanafiye warkeeda ingada ayagu xanafiye khamradi taa socodsiinayso inaga soo marra maayo aniga waxaan ka hadlaynaa madhabka ayaga ayib baabkan waxaad marinaysaa mabiic ceebowday baabkeeda baad marin khiyaaru raddi baad leedahay xataa wadaaddaa arshi xataa in lagu kaba ka hadla oo maalikiyada iyo xanaabilada iyo bacdu shawaafica aan ka socon wa fii qowlin qowl waxaa ku yimid falahu waxaa u sugnaaday qiimatu qiimatu اlcabdi saliiman asagoo bad addoonka ceebaysna waa la iska dayna waxaa laodhanaya addoonka noocaas iyo tilmaanta iyo tilmaanta leh haddii suuqi iyo seegada muxuu goyn lahaa intaa intaas intibaa loo gaashgareen odaygii islaantina waa dhaqaaqday qowlku warkiisa ma xumo wuxuuna ku dhisan yahay qowlkan haddaan dhahno ciwadka khulcigu ma madmuunu damaana caqdin baamsa wa damaana yadin kan dambe wa fii qowlin qiimatuhu saaliman wuxuu ku dhisan yahay wa damaana yadin ka odhanaya falahu raddu wa mahru mil wuxuu ku dhisan yahay damaana caqdin horaan baynu soo marray baabulitlaaf ahaan buu marinaya wixii itlaafaadkii jinaad ku yimaada damaanaya din baynu kusoo marnay in lagu dandhabo walow qaala hadduu yidhaahdo cabdan buu ku gaabsaday wuxuu yidhi in acaytanii cabdan fa anti aaliqun buu idhi addoon haddaad isiiso waad furan tahay buu ma dhihin addoon tilmaaman oo noocana noocaasa madna ma sheegin wuu ilaaqay iqtasara calaa qowlihi in acaytanii cabdan ulliqad waa la furayaa bicabdin biayi cabdin jaaad bihi weeye addoonkay keentaba mid yar ha noqdo mid cutushoo dhacay ha noqdo way ku furmaysa maxaa yeelay iطlaaqa maxaa lagu xambaarhayaa muطlaqu maxaa lagu xambaara calaa ayi suura ayib calaa sabiili اlbadel ilaa maqsuuban mid la dhacayba mooyeenoo booli a fil asix haddaynu qabsanno falaa yaqacu طalaaqu bihi wey midka maqsuubka alaaqi markaa ma dhacaayo maqsuubku milki ma geli kara wey waxaad adugu aad milkisanta ood leedahay ayaad ciwad ka dhigi kartay gabadh yahay laakiin midaad soo dhacdaad soo booliyatay ama aabbaha hadda kor soo dhacay aduguna ogta inuu maqsuub yahay aduguna ma ruuxna ma si milkisiin kartid maca salaamo wadaadkii maxaa ku dhacahaya walow waxaa u ahaaday mahru milin mahru mil buu yeelanba mooyeene asagu ciwad noqon mahayo asaguna qaban mahayo way alaaqi laakiin ciwad kale oo bedelkiisa ah ayaa wax ku xidhmi karaa wy omaa tiradan wadaadku alaaq ma dhicin dalaaq ugu dhacay waxna mala maad tidhahdaan dhihi may waxaan leenahay wuxuu ku furay biciwade in actaytanii bicabdin buu yidhi ilaaqa u ilaaqayna waxaa lagu xambaarhayaa ashyaada mumtalakaadka mamluukada lishaks walow malaka hadduu mulkiye aan ka tagno muxuu bilaabay baabka afraad baabka afraad buu bilaabay oo ku saabsan fii su'aali mar'ati alaaqa haweeney oo weydiisata in la furo walow malaka hadduu mulkiyo dalatan faqad horaan buu soo maray markuu saddex dalqadood haystay uu ka soo hadlay sheekhu tan waa maxay waa nin hal xabadba qoriga ugu jirto labuu islaanta horaan ku soo furay wuu soo dhameeyey dalaqaadkii dalqad baaba u dhimaaneed keliya tiibuu haddana iskaga khamaarahaya walahu malaka hadduu milkay dalqatan faqad oo keliya faqaalad ay tidhaahdo طalliqnii alaaan saddex igu fur bay tidhi bialfin badela alfin saddex dalqadood igu fur kun baan ku siinhayaa waxaa dhici karta iyadoon aysan ogeynba ila wadaadu wabay hoosta ka rifaan oo dalqawn bay hoosta ka saydhaan ma ogtahay gabadhu inays warbu haynin baa laga yaabaa in hadda besa lagu qababa ayb faalaqa alqata halka dalqad buu ku furay falahu ninkaasi alfun kunkii ay gabadhu ballan qaaday buu leeyahay waa sida muctamadka ah maxaa yeelay gabadhu maxay rabtaa iyadu ninkan gacantiisa inay ka baxdo uusan ku noqon karinna hawsh way u hirgashay ciwadkii uu sheegtayna waa asaxay maxaa uun meesha ka soo kordhay wixii asagu u milkisanaa oo saddexda dalqadood habaan meesha laba ka jirin ayb marka falahu alfun dalaaqina waa dhacay lianna waxaan leenahay dalqadda waxaa ku hirgelay maqsuudu alaqaati اalaa saddexda dalqadood wixii ku hirgeli lahaa ayaa dalqadda ku hirgelay oo ah baynuuna weliba tanaa ka sii daran waa maxay iyadu waa baynuuna ku bara muranba ma laakiin saddex ma israacahaya muran baba ka taagna waqiila waxaa laydhi ma ahe uluuu ulu اlfi buu leehay gabadhu saddex igu fur bay tiri kunna iga qaado saddex kumuusan furina dalqad buu ku furay haddaba dalqadaas wixii kun kaga aadan alla siiyo wey ayib qiilku warkiisu ma sahlano wuxuu leeyahay musami baa loo qaybin cala alaqaati alaa almusama oo alfi ah yuwazacu cala alaaati buu leeyahay warkiisu war sahlan ma ah waxaa la yidhi in calimat اlxaal xaalka hadday og tahay oo ninku inuu hal dalqadba ku qaba bas ay og tahay kor horan ay faniineen faalfun baa laazimhaya wax ulu le ma jiro wailaa haddaysan ogeynoo jaahilo tahay ba moodaysa in saddexba lagu qabo kunka waxay ku ogolaa saddexdaba in lasu raaciye fauluثuhu marka laga qaada gabadha oo dalqadii wixii ku aadan warkan qiilkan dambe hawsha tafsiiliyey qiil quruxsan wey marxab mar hadduu tawsiic suurogelahay gabadhuna ay jaahilo ahayd walow alaba hadday dalbato dalqatan bialfin hal dalqad in lagu furay codsatay kunna ay bixiso fa allaqa bimatin dalqadii buu ku furay boqol baanan kaa qaadan buuri waqaca alaaq bimatin hadde asagaa isku ciyaaray alaaqii boqolnbuu ku dhici gabadha waxay twarniy dalqad igu fur kunna iga qaado xulwaanan ku furay boqol baanan kaa qaadanaya waqaca bimatin isagaa mxuu liridaahu biha boqolka asagaa ku qancay isagaa majaan ixsaan buu samey gabadha u naxariistay waa gobonimo ma xumo wa qiila waxaa layidhi bialfin kun buu ku dhachaya kunki ay sheegtay ee musamaha ahaa liannaha baanat biqowlihi alaqtukiiku baaintay kunkuna marku wuu mutay bishardiibuu ku mutay wa qiila waa laa taqacu maba dhacayso dalqadaas maxay u dhici weyda lilmukhaalafa lmukhaalaf way soo khilaafsanyihin buu qiilka asagu leeyahy gabadha waxay tiri dalqad igu fur kunna qaada wuxuu yihi waan ku furay boqol baana qaatay waxaad moodaa laba ruuxoo nin midba dhan u shubhayo mina wad hadlinba codsigaygii waxba kamaada soo qaadeen marka qiilku warkiisu waa halkaasuu maray asagu waxooga qiyaaska suuraha horan aan soo maro hadduu asagu yidhaahdo maalan anti aaliqun bialfin buu i markaas ti qabiltu bimiatin ka warramuu qiilku leeyahy asagu haduu gabadha kunba dalad baan kugu furay kun baana kugu furay markaas boqol baan ku gudoomay ma dhici jirin sooma tanna ma dhacaysa buui iilku marka iilku warkiis war sahlan maa walow qaalaad hadday tidhaad fari baa udhexeeyo midba midna wuxuu haystay intaasoo isagu ma fiirinhay lakin wuu ka fiirinhaya in isweydaarka taasna tanna uu ku jiro halkaasuu ka egahay walow qaala hadday tiraa alliqnii hadan bialfi war nin yahwaagu markuu beriyo kun igu furbay tiri faطallaqa qadan bariti barri marka la gaadhay buu furay waagu bari warkaasi waa sax waa iswaafaqsan yihin aw qablahu qabla qadin buu furayba wuxuu ihi waaba ii beryi mahayaba haddaabad kun ii sheegtay waaba ii beryi mahaya waa ku furayba kunkii soo da baanad gabadha waa baaintay lianna qabla qad gabadha la furay waa maxay waa maqsuudun wa ziyaada wey soo maqsuudkii ziyaada ma ah taakhiirkiibuu ka soo gooyey oo hawshu u soo gaabi saasuu leh maqsuudka waa hirgelay buu leh baanad bimahri mlin bay ku baainaysaa ayb bahri mlin bay ku baainaysaa oo khilaafka yara isweydaarka ah ayuu diidan yahay oo xagga markii uu qablahu fura tan qadanta'ana wuxuu leeyahy cabdu waa cabdu mucaawade eh ma galo hee tahiirka noocaas ah tahiirka noocaasa la yeeli maayo mar haddaan la yeelaynin tacjiil baa la xukumi oo waxaan leenahay markii aad furtayba waxaa kuu waajibay mahru mlin baa kuu waajibay wax qadan la yidhaahda iyo ma jiraan ya waxaan loogu socodsiinayna caqdu caqdu mucaawado ma ahayn soo anigu kuu soo sheegay maaha mucaawado hadduu yahay iijaabku waa inuu waafaqo qabuulka waa inuu deg deg noqdo waa in ciwadka marka la kala qaato see u laazimay wuxuu ku xidhnaa hadan baa la yidhi shardi iyo mashruud baa meesha yaalle takhiirkii marka kaana ciwadkii ahaa kunka inuu fasahaaday litaakhiirihi ilaa hadin ayb takhiirka marba la keenay baa fasahaadiyey mar hadduu fasaad agee loo buguri jiray asalkii iyo marjic asalka mahre miliga saasay ujeeda aan ka socon wa qiila waxaa la yidhi iilkaad rabto waakee fii qowlin waxaa ku jira bilmusama ba ku laasimhaya gabadhu xun baa loo dhibyareeyey waan loo dejiye kunkii la magacaabay baa ninku uu leeyahay gabadhuna ku baa'inaysa baanat bimusama laa bimahri milin wain qaala hadduu yidhaahdo idaa dahalti daara in baynu soo wadnay iyo mataa iyo baroota idaana hala keeno idaa dakhalti daara daarta haddaad gasho fa anta taaqaliqun waad furan tahay bialfin kun baad ku furan tahay buur faqabalad way aqbashay anigi idaa baa ii dhiga ayib mise in qaala hora ka firinaysa in qaala maxaa ku xiga cabdirashiid inbaa qoranya weli idaabaa ii dhiga dhibbal markaasay aqbasho wadakhalad daartii bay gashay ulliqat cala asaxiixi waa la furayaa sharci ahaan baa loo furi maxaa lagu furi laakiin bilmusamaa kunkii la sheegay wa fii wajhin waa sida muxarak ku eh. aw qowlin waj asxaabta ay aw qowlin qowl shacbi waxaa ku sugan ulliqat bimahri milin baa lagu furahayaa laa bilmusamaa ayib sawaabkuna waa qowl khilaafka meesha ku jira qowlka kasoo jeeda saxiixa ka soo horjeeda waa qowl shaafici wej asxaab ma aha ayib niman baa dhow waa wej rajaxay wadaadana qowlkay rajaxeen sawaabku inuu qowl yahay taradudkanna waa cibaarada muxarar baaba sidaa ah nawi marka abulqaasim buu ku raacay qadiyadda ayada daarta haddaad gasho fa anti طaaliqun bialfin faqabalat wadakhalat اdaara طulliqat cala الصaxiixi biاlmusama faqabalad ba ani haddii qoran qabiladna waa dhibba ma lehe badu ii kordhabahaya idinku maxaa idin dhiga faqabilad saasaa fiican oo dee carabi ahaan taasaa saxan ayib in hoos dhigo wuxuu u gudbay fasal kale oo ku saabsan اkhtilaacu اlأjnabiy binaaءa calى ana اlkhulca faskun binaan calى ana alfaska cafwan calى ana alkhulca طalaaqun aan dhaho binaan calى ana alkhulca طalaaqun laa faskun haddii la khulcigu waa fasakh ajnabi ma soo geli karo leanno furqadu iyo fasakh waxay dhex laba ruux ayib horena waad soo martay cuyuubtii lagu fasakhane markaanu soo marayn laakiin markaad tirahdo khulcigu waa alaaq waxaa meesha geli kara ajnabi baa iman kara leanna waa iftidaa madax furasho wey madax furasho madax furashada marka waxaa ka dhilgarayn kara ruux kale sida asiirka xidhnaaba nin kale oga talin karay lacagtan u shubi karay wayasix waa asaxi ikhtilaacu ajnabiyin ajnabi madax furashadii baa asixi nin aan islaanti ahayn odaygiina ahayn wax qabay baa meesha soo geli kara wain karahat izawjatu zawjaduba ha koosatee ayib hadday doonto haba koosatee weyso maxaa yeelay hawsha lala dhiilgaraynayo ayadoo kuma xidhna wey alaaq ayuu ku xidhan yahay zawjku ku xidhan yahay zawjkii baan la hadlo waxaa war gabadhan waad ku rafaadeen qarabana waa nahay waxaad yeeli harafadayna madaxeeda iska dhig intaa anaa ku siinhayay waan furay bu sii xoolahaygi idan hawshii yaa dhammaystay zawji ajnabi baa dhammaystay ayadoo habaka hoosata in lacagta laga bixiyo haygumana sheeganay anaa iga bixi ku ninkaasii daaya adaad iswaalaysa lacagta isii haddii kale duurkaada gal ayib qolya waxay leeyihin hawshaan in munaasab ma ah wadaaddaa diidan bacdu daahiriya waxay leeyihin hawsha khatar wey hadday hawshan la fasaxo waxaa imanaysa nin walbo islaam ka helay nin u qabo oo jeclaada inuu ninka la heshiiyo islaantan way dhib badan tahay meelaha mamadhowd ku arka meelaha marmarayso naag fiican ma eh. hoteel baan ku arka waa dhaweydi iska sii da war sii kaaga oo dhan ku celinayna waxaan kharibaysa way ku kharibaysaa iska fur kadibna asaga isku majiirhay aafadaasaa ah, ka iman bay dheen marka maalikiyada qaarkoodna way ka hadleen waxay dheen waa in la joojiyo masruucan laakiin ra'yuljumhuur way way ogol yihiin ogol yihiin waa ra'yuljumhuur inuu bannaan yahay khulcu wa huwa khulcigii ajnabigii ka khtilaacihaa ayadoo khulcatay ayadoo ismadax furatay buu la mid yahay lafdan xagga weedha iyo wa xukman ka dhalanba waa isku mid wey ayadu markay ninka ka madax furato wixii ka laazimi lahaa yaa kana ka laazimi ciwad unbay bixinaysa kana ciwad xooloo bixinaya weedh ka imanaysay mukhtalica ama mukhaalica ayadna qabuul baa ka imanaya nafs alqadiya suwar saddeay ka soo reebeen agga xukumka kitaab qayb ku gaari doona insha allahu taala waliwakiiliha tuu kalaa bilaabatay wakiilkeeda waxaa u sugnaaday islaantu ninka wakiil ka ah an yakhtalica inuu madax furto lahu ay linafsihi wakiilka ay lahaydee igala soo xaajo ninkaas waa isku rafaadsanahay bal igala soo hadal yaaba odhan kara waxaad yeelaysaa gabadha madax furashada aan ku siiya iska fasax isagaaba iscamirhaya waa wakiilkeed waxaa loo diray hawlo kale iyo sulax kale iyo hawlo kale loo diray wuxuu go'aansadayba inuu kaba khulcaba madax furasho intuu dhiiba gabadh ninka ka sii daayo waliwakiila waxaa u ban an yakhtalica inuu madax furto lahu ay linafsihi asagaa bixin weeye xoolaha ugu laaban maayo gabadhi waxbana ka weydiin maayo lahudaas ay linafsihi wey qiyaasan calaa jawaazi ikhtilaacihaa ikhtilaacihi laha ikhtilaacilaha soo wakiil kama noqon karin gabadha oo ma dhihi karin heblaan kaa khulcay biwakaalatihaa iyaaya hadduu asagoo isxilqaamana waa khayr marka labadaas suuro weyn waliajnabiyin ajnabi waxaa u bannaa asaguna tawkiiluhaa inuu oday gabadha adeerkeeda wuxuu ninka anagu jaqjaqdiisa isma fahmayni wiilkan dhacadaynhaye waa isku baaba'ayna gabadh yahay adaa wakiil igahe orod ninka iska soo fasax lacagtana igu imow waa ajnabi yuu wakaahay zawjadiibuu wakaalanhaya muxuu wakaalanhayaa inay ninkeeda ka soo khulcato waad fahanteen baan umanay waliajnabiyin waxaa u ahday tawkiiluhaa ay tawkiilu zawjati fi اlikhtilaac wey haddii ayada la wakiishay laba door bay leedahay fatatakhayaru waxay kala door qaadan way door qaadaan hiya ayadaa door qaadano ina ayadu iskhulacdo ayadu khulca la baashato xoolaha iska bixiso iyo inaad khulaca ridoy ku xawiisho odayga soo diray labadaa khiyaar bay leedahay sala ayada laba wakiilan odayga iga badaaya ana anaga madax furasho dhiibahaye ifasax bay dhihi kartaa intay wakaalada xagga iska dhigto yay soo aniga islaantii la qabay miyahaa maxaad iga qaadaniyo isku rafaadnay ifasax baabka way camiran kartaa marna waxay soo gashan kartaa shaarhkii wakaalada ee uduqu usoo dhiibay fatattakhayaru hiya bayna alikhtilaaci istiqlaalan wa bayna alikhtilaaci wakaalatan bimaalin intaa way wuxuu sheekhu kuu sheegay raxmat ullahi tacala caleyh ya hmm. soomaalka isagu ma bixinayo wuxuu ka soo geli markay markuu yidhaahdo markay tidado haddaad intaa igu haddaad ifurto intaasaan ku siinay yaa siinay soo ma odhanayo zawjka lacagta yaa siinay oo see iisinaya anaa wakiilka waa inay tara soo wakaash way faantay shekh irshaad warku waa sidaa ka socon maskaxda in la furfuraa la rabaa walow ikhtalaca rajulu rajul hadduu khulcado madax furto wa sarca meeshuu raafic wux ka cabiray walow ikhtalaca ajnabiyun taasaana ka dhoonba rajulun buu iska yidhi imaamku ad laakiin laakiin cibaarada muxararku waa ajnabiyun isku mid wey asagu tafanum fi lcibaar ka rabaayo hadda wuxuu soo sheegay wa yasixu ikhtilaafu ajnabiy inuu kala duu damcaynawoy walow ikhtalaca madax furasho hadduu u istaaga rajulun wasaraxa uuna caddeeyo biwakaalatihaa inay gabadhu soo wakaalatay buu wuxuu gabadha yaan kaa dhighayaa madax furashaan ku siinhaya wax ku qanacaan ku siinhaya ayadaana ii soo wakaalatay inaan sidaa ku idhaad u kaadiban asagoo ku been sheegaya fii wakaalatihi lam tuallaq la furi maayo gabadha sharcan waa beenala isoo beenfariimay maxay gabadha ninkeedii bay la joogaysaa xilligii marka ay tashadaan bayna kala dhaqaaqahay alaaqu muxuu ku xidhnaa maal maalkuna anaa la iisoo wakiishay buu lahaa wakaalana waa been wax asaxaya ma jiro aabbaheed masale dhib badanoo shaaficiyadu iyo soomaalida ku rafaasantahay baad u gudbay waa abuuha aabaheed ka ajnabiyin buu la mid yahay gabadh iyo ninkeeda haday isqaban waa isku rafaadaan aabbaheed u yowaniyo gabadhan meherkeeda anaa cafiyey iska fur xaq ooma laha odaygu meherku ma cafiyi karo haddaad sidaa gabadha ku furto markii ay walaaq lagaa qoro xagga intay ka soo wareegto iyo cubida ku boodi kartaa meerkay halkaa dhig aabbahabaa cafiyey ma aabbahiba meerka iska lahaa iska ilaaliye wa abuuha aabbaheedna fii masalati اlikhtilaaci meherka waanu soo marray sadaaqa meeshuu ka jooga waanu soo marray iyo ka ajnabiyin buu yahay faykhtalicu hadduu doona gabadhiisi rafaadsanayd inuu odayga ka sii daayay iyo ninkan maxtarakada ee qafalmarjaca ah bimaalihi maalkiisa waa inuu huro oo asagu bixiyo dalqadaha waa inuu asagu ka iibiyo ninkan oo lacagtiisa u bixiyo laakiin ma dhihi karo hebla iyadaa shaqaysato dukaan bayba leedahay xoolaheedaan kaa siina fur taas ma soconayso iyo meherkeedii baan kugu cafiyey siidaa ma soconayso middaa iyadaa meherkaa ma cafis maayo oday weyn oo qarabanoo geeriyooda baan ka kari waaya islaana ay kala tageen meherkeedii sii aabbaheed baan siiyey la soo istaagay aabbaheed soomaalia waa afa meher laga kari maayo duqayda soomaaliyeed inay bixiyaan ya alaaqu waa dhacay teg asagu ciwadkii waa laga hadlaya alaaqu waa dhacay lagu kala teg fayartalicu bimaali maalkiisu ku qulcnaaso halkaasumba ka bixin mooyeene fain ikhtalaca odayga haduu ku gabadhi ku madax furto bimaalihaa maalkeedii wa sara xaggana uu cadday biwakaalata inay soo wakaalatay oo wilaayata ama uu mas iyada ka yahay lam tudala gabadha fur mayso marka yad waxaan jirin wey tan waa kaadibantii hore lamid tahay walow ikhtalaca rajulu wasarax biwakaalatiha kaadiban lam tuallaq bay la mid tahay tanna odayga haddii kaadiban lama dhihi karo waa laayar asturhayaay waxba kama jiraan baa lagu warkiisi ma ciigada adugu baashee cad irshaad way qadaradahay laakiin carabkaa ku dhufan saan baa loo jeeda adugu aad fahamtay ka soco aw saraxa wuxuu caddeeyey bistiqlaalin buu caddeeye wuxuu idhi anigaa kaa halcayoo gabadha kaa madax dhigahaya fa khulcun bimaqsuubin weeye waa khulci wax lagu khulcay hanti la soo dhacay hadda soo marteen maxay ahayd waxaanu ku soo marray mahrumael baa yo halkaasay tegaysaa waynu soo marray leanna waa khaasib limaaliha markan muxuu ahaa fain ikhtalaca bimaaliha wa saraxa biwakaalati aw wilaayatin asagoon hawsha aysan jirin lam tuallaq furmi mayso lanna waa hawlaan jirin bu aadku ka hadlay laakiin markan ma caddayna wakaaladeed fa fain ikhtalaca bimaaliha walam yusarix biwakaalatiha weyhuna tan dambe istiqlaalka lagu sheegayo aw bistiqlaal waa maxay waa inaad tidhaahdo gabadha heblayeed baan kaama madax furanayaa maalkeedana kaaga madax furan maadan raacinin ayadaa isoo wakaalata ama weli wilaayaan ku leh maadan dhihin fakhulcun bay la mid tahay madax furasho bimaqsuubin xoola la soo dhacay gabadha maalkeedaad sheegtay aad leedahay ninkan kaaga sii daynaya waa xoola aad soo dhacday oo boolihay ka dhigan tahay wey <coughs> dalaqi waa dhacahayaa baa'in buu noqonayaa mahrumatal baana waajibay ku waajibayaa asaga odayga ah odaygu ku waajib odaygaa la inuu shubo oo u suba ninkii imtixaanka ah faslun fi lbaabi alkhamis aynoo joogo masa kitaabu alaq waan istaagi fasl fi اlbaab الkhaamis الnizaacu fi اlkhulci aw ciwadi waa suura iska yaraan dareeriya in sha allahu tacaala wuxuu baab yahay inay ninkii iyo xaaskiisii isku maandhaafaan kala khulcan hayay ciwadkii la qaadan lahaa ama asalkii khulciga ama qadarkiis ama noociis masaail dhowra suurada koobaad wuxuu yihi wadaadku idacad idadacad hadday sheegato khulcan madax furashay sheegatay waxay tihi ninkaygu waa ifuro hadda kor baan ka madax furtay fa ankara wuu dafiray sudiqa biyamiinihi asagaa la rumayn waa suuradii koobaad oo annizacu fi asli اlkhulci waa suuradii koobaad sudiqa biyamiinihi asagaa muddaca calayh ah limaada uu ku yahay waad soo marteen kitaab اlbayc ku soo marteen qaacidaة اlfarqi bayna اlmudaci wاlmudaca calayhi lannu asalka isagu taageeraya lanna alasla waa cadam اlkhulci wa baqaء الnikax nikax inuu baaqi yahay khulci inuusan jirin baa asal ah sudiqa biyamiinihi suuro labaad wain qaala hadduu yidhaahdo tanna waa maxay wa annisaacu fi lciwad suuradan dambe waa annisaacu fi lciwad wain qaala hadduu yidhaahdo allaqtuka gabadhee waan ku furay bikada lacag intaasaan kugu furay yuu yidhi faqaala waxay tihi majaanan hawaad i furtay alla maga laakiin bilaash baad igu furtay tii waad i furtay sax wey run baad sheegtay laakiin wax xoolaa maadan shardhisanin baanad way baa'inaysaa gabadhaa tagta liiqraarihi ayb ama cidam ciwadku asagu waxaan lena waa qiyaas calaa maa low idaca alcidqa bimaal suuradaas waan uga qiyaas qadanaa addoon baad xoraysay markaas waxaan ku xoreeyey inuu lacagtaa bixiyo fuqadu waxay dhaheen addoonka waa xorobay walaa maala laka idan laakiin masalatu lcidqi masalatu lkhulci faariq baa la tilmaami karaa laakiin aynu ka socon waxay tihi majaanan baad igu furtay bilaash baad igu furtay fii sabiil illaahi maanad gabadhaa dhaqaaqda fakata weeye way furantay baa loo jeeda way furantay gabadhaas walaa ciwada maal lama jiro halkan iska ogow hadda inta ciddad ay ku jirto gabadhu biil bay kugu leeda huna masaladan suuradan maali khilafku wuxuu ka taagan yahay adaa qirtay gabadha inaad ku furtay biciwadin ayib ayadna waxay tihi furtaan bas yaa dhacay mooye wax ciwada ma oga xagga nafaqada iyo iskaanka iyo marashada masruufka intay ciddada ku jirto warkeedaa la qabanaya xagga in gabadhu baaintoon kugu soo noqonaynina iqraarkaadaa la qabanaya laba asal baa ayaa istacaarood midba waa la camal siiyey dhaca maxaa asal u ahaa inuu alaaq caadi a ah noqdo furitaan dhaca waxaa asal u ahaa oo badna ama haalib ah, furitaan caadi ah gabadhaa la xaq siiyo nafaqay inta xdadu ka dhammaanayso marashay masruuf bay laakiin iqraarkaadii baa lagu qabanaya lanna alictiraafu waa sayid اlaxkaame hulci baa dhankaada laga fiirinayaa baanad mana soo noqonayso suura saddexaad wain ikhtalafa hadday isku maandhaafaan fii jinsi ciwadihi khulcigiibay isku waafaqeen in gabadhu ay madax furatay xoolana lagu heshiiyey jinsi ciwadi ma buu ahaa ma lacag buu ahaa ma dahab buu ahaa ma bariis iyo baastuu ahaa aw qadrihi intuu dhannaa ma kun baa ma laba buu ahaa ma hal baa ma laba halaad buu ahaa walaa bayinata markhaatina ma jiro midna haysto taxaalafa waa isu dhaaranhayaan kitaabba iskula soo baxayaan wy markay isu dhaartaanna waa wajaba mahru milin ila ciwadku waa fasahaaday mahru mil baa waajibaya axmed iyo abu xaniifa waxay leeyihiin huna alqowlu qowl mara masaladan laisku waafaqay aslu khuluc waa lasku waafaqay ciwad inuu jireen waa laisku waafaqay maxaa laisku hayaa ma dameeru aha mise dunyo kula ahaa baa laisku hayaa jinsigiisi waxaa laisku hayaa qadarkiisi iyo cadadkiisi ma laba kun oo dolar bu aha mise milyan buu ahaa bakratina ma jiro walaa bayinata wuxuu ka ixtiraazaya walaa bayinata ka ixtiraazayaa markay mid walba bakrati soo istaago tasaaqadata waa isla dhacaayaan ayib wuxuu kaloo ka ixtiraazay hadduu midkood makhraati hayso yusadaqu bibayinatihi marka ayada way isu dhaaranayaan wawajaba mahru milin xaniifiya e, axmedna waxay leeyihiin gabadha warkeeda la qaban intay sheegtaa gabadhaasi lagu furay kuna tagtay suura afraad walow takhaalaca hadday ismadax furtaan oo gabadhi idhig ay tidhaahda asna uu aqbalo inuu dhigo bialfi kun in lagu furo wa nawaya ay niyoodaan nowcan min almaali lazima noocay niyoodeen baa laazimaya lianna almanwiya huna kalmalfuudi baan dhahnaa waa isla garangigiba dhn gabadh way tir hala furo intaasna lagu furo ayib cadadka isla garanaya intaa intaa kun kun ha laygu furo kunku mukun shilinbaa ma kun eh, dolarba ma kun riyaalba ma kun starliinba lama yaqaan ayagaa laakiin isla niyooday wa nawayaa nawcan min almaal lazima isagaa laazimaya lianna almanwiya hunaa waa kalmalfuudi baan leenahay bikhilaafi اlbeyc beyc waana soo maray inuusan ku asaxaynin hawsha ayada haddii naqdi qaaliba uu jiro shayga asagaa naqdiga qaalibka lagu xambaaraya haddii lacago badanoo isku nooca ay jiraan walaa haaliba wuu fasaaday musamaha asaga waa soo maray baab اlbeyc lakin ka waa ka duwan yahay لأnna اlkhulca waynu soo maray yukhtafaru fiihi ma laa yukhtafaru fi اlbeyc wa qiila waxaa la yidhi waxaan la niyeysanhaye ee qalbiga ku jira war ooma hayne mahru milin baa laazimaya khilaafkanna wuxuu u laabanayaa masalada ana kuso kitaab اlbeyc hal اlbeycu yancaqidu biاlkinaayaat haddaad beyca nacam tirado oo qowl iyo wej buu ahaaye khulciguna waa min baab اlأwlى khulcigu waa min baab اlأwlى لأnna yukhtafaru fi اlkhulci ma laa yukhtafaru bay haddii laakiin aad maya tirada kana khilaafkiiba ku jira suuradii shanaada u dambayse walow qaala hadduu yidhaahdo aradnaa danaaniira suuradan tii horay raacsan tahay la soco hadda raabicdii bay raacsan tahay khaalactuki calaa alfin buu yidhi faqabila uma qaala wuxuu yidhi gabadhii buu waxaan kugu madaxa furtay oon kugu dhigahayaa kun ayadna waxay tiri waan guddoomo waan yeelo kunki kunkii baa laysku hayaa kunkii ma dahab ba amase dinaar buu ahaa walow qaala hadduu yidhi aradna waxaanu u jeedna markaan kunka sheegnay danaaniran u jeednay buuri faqal waxay tihi maye bal darahima fidaan u jeednay aw fuluusa ama maariya nuxaas iyo macdan baan u jeednay taxaalafa waa isu dhaaranhayaa waa isdhaarsanhayaa cala alwali cala wajhi alawali wej baa wuxuu leeyahay way isu dhaaran marka ayadaa markay isu dhaartaanna maxaa laazimaya mahru mil baa laazimaya waa wejka koobaad wwajaba mahru mil intaana ka tegin cafwan cafwan wawajaba waxaa waajiba wejkii labaad mahru milin baa waajibi bilaa taxaalufin fi اثaani ay fi اlwajh الثaani wallahu aclam wuxuu ujeeda wuxuu ku uhi sheekhu in ay isu dhaartaan oo mahru mil uu waajibo ayib iyo in mahru mil la waajibiyo dhaar la'aan labadaa wej baa meesha ku jira ayib ilan aradna danaaniira waxay tihi maya bayana ma jirto maxaa la samayn hade isu dhaarta weeye marka laisu dhaarto maarmuta asagu waa laazim waa weja koobaad wejka labaad xuli maye mahrum ciwadkun baa fasahaaday mahrumatal gabadhaha loo dhiibo wax dhaaranayaan la gelin wallahu aclam kitaabu alaaq inoo joogo insha allahu tacala